بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى وحنكب الله بأن آيات بقول كنتن يا أفر إلى آيات بقول لحدا يستغال وسورة البقرة آيات دي دنب وحي آيات دي قدام بيسا درسي هراء يا أيها الذين آمنوا مؤمنين تيهي istaciinuu kaalmaysta bisabri iyo wasalaa umuurihiina oo dhan cibaadada iyo daacada iyo dhaqankiina salaad ogaada iyo sabir in allah maca saabiriin kuwa sabruu ilaahay macooda yahay u kaalmayn marka kuwa saabiriina heerkii gaadheen hadda lagu daba qabtay allah wuxuu uhi walaa taquuluuha dhihina liman axad yuqtalu la fii sabiili illaahi alla jidkiisa dagaal eh, lagu dilay jihaadka amwaatun way dhinteen hadhahina bale ahyaaun way nool yihiin walaakin laa tashcuruuna waydaan ogeyn qolada jihaadka ee eh, ku dhintay jihaadka jihaadka gaalada ku dhintay jihaadku waa laba jihaad nafsi ah iyo jihaad gacanta a ah waaye naftu waa jihaad oo lala jihaado marka kan waa kii gacanta ahaa weye marka ma ayna dhimanina yurzaquuna fiiha bikayri xisaab waa la risqi siin halkaasaa lagu risqi siino allah ku risqi siin marka allah baa la hadli baa la yidhi oo maxaad rabtaan ilaahay wax walba waad noo samaysay markii saddex goor lagu celiyey oy ogaadeen inaan laga la daynayn yidhaah ilaah waxaan rabnaa intaad na noolayso ood na celiso aanu haddana dagaal ku soo dhiman oo haddana mar kale na celiso yay yidhaahdeen markay heerkaasay taagan yihiin marka allah subxaanahu watacaala noloshooda barsakhiga ah muminiintoo dhanna way nool yihiin laakiin ruuxdoodii gal baa loo samay gal baa loo samayn oo shimbir qurux badan bay ruuxdoodu geli si ay raaxada u dareento walaa taquuluuha dhihina liman axad yuqtalu la dilay fii sabiili illaah alla jidkiisa lagu dilay jihaadkiisii alla darti loo dilay amwaatun way dhinteen ha dhihina balahum axyaa way nool yihiin nolol alla ugu talagalay bay nool yihiin inagu ma tafsiilin karno noloshaa walaakin laa tashcuruuna waydaan ogeyn inay nool yihiin allah wuxuu leeyahi walanabluwannakum waxaanu idinku imtixaani bishayin shay oo min alkhawfi cabsi ah iyo waljuuci gaajo ah iyo wanaqsin yaraan oo min alamwaali xoolaha ah walanfusi naftoo caruurtiiyo saaxiibadu dhintaan wahamaraati midhihii oo beertii dhibaatada intaa le kuwa ku sabray u bishaare khayr ugu bishaare inamaa yuwafa saabiruna ajran bikayri xisaab saabiriinta ajrigoodu xisaab male alla un baa og marka cabsi baa laydinku kalifa waxaa laga yaaba cadow iyo wax naas caasi inuu jiro cabsi timaado gaashaa laydinku kalifa waxaad cuntaan inaad weydaan baa suuragala xoolihii baa yaraanoo daacuun iyo waxbaa geli xoolihii sibay noqonayaan naftii baa yaraano caruurtii iyo saaxiibadii waxaasaa dhimani midhihii baa yaraanoo beertii dhulkii baan waxbaba soo saarayn intaasoo dhibihii markay dhacaan mid kamidhi ama kulligoodba wada dhacaan ku sabra oo adkaysta oo ogaada alla inuu xikmad uga dan leeyahay alla idinma necba waxaa dhibaatadan u imanayso ee ilaahay sunantiisaasaa ku dirto waa xikmad wey walanabluwannakum waxaanu idinku imtixaani bishayin shay qofka dabeecadiisa muminka waxaa kamid ah hadday masiibo qabato uu sabri ilaah baa ka abaalmarin haddii nicmo uu helana uu shukri ilaah baa ka abaalmarin muminku waa sidaa waxa weeye waa kii nabigu sheegayo kulli awqaadda muminku waa wada khayr dubar waa qaysan yahay allahba ku shukri hadday dhibaata timaado allahba u sabri dartii weligiiba khayr buu ku jiraa muminku tawxiidku ciyaar maaha laa ilaha illa allah maxamedun rasul khaalisa markuu qofku leeyahay ilahay baa raalli ka ah marka wax dhibahoo gaadhayaa ma jiro dhibkaa yarna ilaahay baa faraj uga furi walanabluwanakum waxaanu idinku imtixaani shay-an min alkhawfi cabsi ah waljuuci gaajo ah oo abaad baa iman wanaqsin nuqsaan yaraan oo min almaali xoolo ahaa xoolihii baa cudur iyo wax ku dhacayaan walanfusi nafta ah oo caruurtii iyo saaxiibada ah wahamaraati midhaha ah beertii baa wax soo saar lahay dhulkii bashiru bishaare aw saabiriina saabiriinta u bishaare saabiriintu waa kuwe aladiina kuwa weeye saabiriintu idaa asaabat musiibatun beled markay asiibto qaaluu yidhaahdaa innaa lilaah allah baa nalehoon u sugnaanay wainaa anaguna ilay xaggiisaan raajicuun u noqonayn kollayba allaanu maxkamadiisa tagayna waa kuwa saabiriintu innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun meeshi waa tawxiid waa tawxiid innaa lilah waa tawxiid wa innaa ilayhi raajicuuna alla maxkamadiisaan joogno alla kama baxsanin gacantiisa wey marka waxa wey waa kelimo aada u cajo badan saabiriinta waa lamaanay waxaa weeye aladiina kuwa idaa asaabathum markay asiibto musiibatun qaaluu yidhaahda innaa lilaah ilaahay baanu u sugnaanoo naleh wayna anaguna ilahay xaggiisaan raajicuuna u noqonayna markii dembi iyo waxaas ruuxu taabto astakfirullah buu leeyahy markii khayru taabtana alxamdulilah buu leeyahy markii dhibaata timaado ilaahay adiga iga dulqaad buu leeyahay musiibo markay timaadana waa sidan weyn ulaaika kuwa noocaasa ee alle dartii u sabray ee ogaaday inuu alla leeyahay alayhim ulaaika kuwa alayhim dushooda waxaa salawaatun naxariis iyo dembi dhaaf oo min rabbihim rabbigood ka ahaaday iyo waraxmatun raxmad walaahi kuwaasina hum lmuhtaduuna kuwa hanuunsan weyn keligood baa hanuunsan kuwa sidee yeelay kuwa dhibaata markay timaado alle ku xamdiya alle ku shugriya kelimadaa ku qowla salawaad raxmad weeye ilaahay qufraan buu siinayaa salawaadku waa qufraan dambi dhaaf iyo raxmad marka sidaa yeelo hadday dhibaata kugu qabsato allah u noqo xaggiisa ha gubgubaninoo ha dhihin tolo waxaan muxuu iigu dhacay ogow inaad adigu dembi leedahayo dembigaaga lagaaga goyn ogow waxaad ogaataa in lagugu edbin ogow marnaba ha ka eed sheeganan allah subxaana wa tacaala ulaaika kuwaas calayhim dushooda waxaa salawaatun raxmad naxariis iyo dembi dhaaf min rabbihim ka ahaaday wa raxmatun raxmad ulaaika kuwaas hum lmuhtaduuna kuwa hanuunsan wey ina safaa buurta safa la yidhaah iyo walmarwata marwo min shacaa'irillaahi ilaahay calaamatudiinkiisa wey waa calaamo cibaado calaamatudiin weeye faman xaja qofkii xajiya albeyta kacbada u qasta aw ictamara ama cumrayso soo siyaarto cumradu waa siyaare falaa junaaxa dembi caleyhi korkiisa ma aha min an yatawafa inuu dawaafo baynahumaa dhexdooda inuu dawaafo adembi ah ma saara waman tadawaca qofkii ziyaadiya khayran khayr ziyaadiyana fa in allaha alla shaakirun wuu ka aqbale calim wuu ogyahay aayaddu tilmaanta waxay u muuqataa safi iyo marwo qolada reer ansaareed yaa sanamka manaata la yidhaah oo meesha mushallal layaa degan yay usoo xajii jireen mushallalkuna waa maka adkeeda markaasay markay sanamkaa usoo xajiyaan y waxay isku dembi xugmin jireen inay safiya marwa ay dhexdooda socdaan bay isku dembi xugmin jireen marka waxaa laleeyahay sidaa dembi ma ahee waa waajib weeye macnihi marka waa shaygu mamnuuc markuu yahay marka la fasaxayo war wuxuu dhibaato male baa laleeyahay waxaasu dhib male hadda waana waajib wixii marka qoladaas soo uma ayna haysanin in lagu dambaabayo soo uma haysanin lagu dambaabi maayo waa khayr baa la leeyahay oo waa waajib weyn asafa walmarwa waa labadii buuroodee haajara alqibdiya nabi nabi ismaaciil hooyadii markii wiilka u yaabtay ay marba mid fuulaysa toddoba goor iyo dhexdooda saa u martay toddoba goor meel yaroo godan baa udhaxayso markaa togahayd hadda waa sibir baa la cagaha wax ka day kahor marka u baxday aaya soconaysa labada dhinac xajka dawaafka toddobada la sacyiyo waa sidaa wey meesha yar godan baa yar calaamo yar baa sidan oo waxyaabo sidana korkeeda ah. marka qolo inay uun ahaayeen aan u malayn bakistan iyo waxay ahaayeen iyo shiica iyo waxay aad ma aqaaneen intay meeshii istaagaan oo isxidhaan unbay sidaa dhihi oo gacanta cod huh wax saasoo kale unbay sidaa gacanta dhihi mid baa weydiiyo maxaad uga jeedaan baadhino shaydaankaa la guulguuli bu iga yidhi waxaas wax sharcia ah ma aha calaa kulli xaal safiya marwa waa waajib sida waxaa loo leeyahay curwe binu zubayr baa habaryartii caaisho weydiiyey caaishoy safiya marwa ruuxii iska daayo kadib malaha dhib ma leh markaasay tii bisa maa qulta habar yar waxaad sheegtay waxba kama jiraane mushallal sanam yaallo oo manaato la yidhaah yay u soo xajihi jireen qoladan ansaarta ihi markaa waxay isku dambi xugmi jireen inay safiyo marwa sacyaan bay isku dambi xugmi jireen jaahiliga laftiisuna sidaasuu ahaayo jaahiligii mushrikiinta ahaa safi marwa waxa way isku dambi xugmin jireen marka waxaa laleeyahay qofkii dawaafa dhibaato male kuwaa caqiidadoodii baa laga soo guuraya war kuwaa dhibaato ma waa banaan waana waajib wey safiyo marwana laba sanan baa dul saaraayo sida sheekadu tahay naail isaaf iyo naaila waa nin iyo naag bay leeyihiin mushrikiintu marka intay kacbada dhexdeeda isku faraxumeeyeen yaa sidaa alla u nasakhay bay yidhaahdeen labadaa meelood baa la kala taagay haddana way barakaysanayaan ilaah qudradiis dadka ay leeyihiin waa la nasakhay dambiilayaasha ah y haddana barakaysanayaan ilaa asnaamtao dhani sidaa bay wada ahaayeenoo asmaantii berigaa joogta haddana way inoo joogaan ogo ilmatir sanamka ee la lata markii xagga eh, laga yimaado reer bani saqif daaif markii laga yimaado maka lagu soo dhow yahay nin fiican oo wanaagsan yaa meesha meel sallaxa yuu bahashan hadda eh, bahashan shiidan baal sawiiqa la yidhaahdo waa raashin inta la saloolay la shiiday yuu dadka biyo ugu qoyn jiro siin jiray yalutu sawiiq markii meeshii meeshii bay barakaysteen marka waa meeshan inagu aynu hebel baa ka daalacay aynu dhinaahdan weyn meeshii bay barakaysteen laata waa sidaa ee sanamka la yidhaahdo cuza geed weyn bay ahaayeenoo dad fuqarihii isugu yimaadeenoo guri la dhisay guri laga dhisay gabadh jin oo kalihii ay joogto gabadhaasi halkaa kusoo siyaaranaya asnaamtaasi inaga haddana way inoo joogaan ogow ma aha qur-aanku inuu taa uu kusoo degay fi lwaqti alxaadir way joogaan allah wuxuu leeyahay ina safaa safe iyo walmarwata marwa min shacaa'ir illaah ilaahay calaamadiisay kamid yihiin shicaaru islaami calaamada diintay kamid yihiin faman xaja qofkii u qasa albeyta kacbada aw ictamara ama cumrayso soo siyaarta falaa junaaxa dembi caleyhi dushiisa ma aha an yadawafa inuu dawaafo bihimaa labado dambi inuu dawaafo ma aha qolada jawaabta qolada la siinaya waa qolada u haysatay inay dembi tahay in la dawaafo dembi meehe waa waajib wey waman waxaad bikayri muqaabal u samayso adoon waxba lagaa siina aad u samayso man tadawaca qofkii siyaadiye khayran khayr fa in allaha alla shaakirun wuu ka aqbali calimu waanu ogyahay in aladiina kuwa yaktumuuna qariya maa anzalnaa waxaan dejinay oo min albayaanaati xujooyin cadaad iyo aayadaha qur-aanka ah walhudaa hanuuna min bacdi maa bayannaahu intaan u cadaynay kadib linaasi dadka fi kitaabi kitaabka ugu cadaynay wayalcanuhum laacinuuna waxa wax lacnado oo dhanina wuu lacnadi geedaha lacnadi oo wahwey waa wax shar badan meel walba kulli waxaasoo malcuuniin wey alla wax lacnado oo dhani wuu lacnadi oo alle xaggiisana isagaaba ka fogeyn raxmadda dadka kalena way habaarayaan way lacnadayaan wey khalqiga kalena sidaasoo kale marka waxa weeye dadka qofkii cilmi la weydiiyo wadaadadan waxba haysta cilmi markii la weydiiyo waa inuu sheegaa laakiin waa inuu garanayo ma aha inuu dadka jarhabaabiye waa inuu garanayo wy nabigaa wuxuu hi alayhi salaatu wasalaam qofkii inta cilmi la weydiiye qariya xakame yaa xakamo naar ah yaa afka loo gelinaya qiyaamaha qofkii cilmi qariya marka cilmiga dadka waa loo sheegaya xataa dadka u baahan eed og tahay waa lala maagayo waa loo sheegay laakiin qayb aan loo sheegayn baa jirto oo dadku waxayna garanaynin looma sheego waxay fahmi karaan baa loo sheega waxayna fahmi karin looma sheego bidcigana looma sheego oo doodna si isagu wuxuu rabaa bidcigu markuu cilmi weydiinayo wuxuu dadka kula doodu rabaa bidcigana waxba looma sheego in sida kale loo wacdiyo layidha war ilaahay ka yaab mooyaane masalada looma sheego midda kale waxaan loo sheegayni ninka loo malaynayo inuu marmarsiiyo rabo oo wax ku bi'iyo ilmatan nin baa cabdullaahi binu cabaasu yimid oo wuxuu yidhi ninkii wax dila tawba ma leeyahay cabdullaahi binu cabaas wuxuu yidhi tawba ma leh markuu tegey baa la yidhi maxaad saa u tidhiyo inuu wax diluu rabay buui saasaan saa u idhi ah. marka ninkii inuu waxba iyo doonayo looma sheegayo dadka markaad waxu sheegayna waxay fahmi karaan u sheeg midda kale waxa daruuriyaadka ah waxa isfudfududee laga yaabo waajibkii inta looga yar leexdo daruur ahaan loogu leexdo taa qudheeda looma sheega waayo allah wuxuu leeyahay in aladiina kuwa yatubuna yaktumuuna qariya maa anzalnaa waxaan dejinay oo min albayihaati xujo cadiya iyo iyo sharci ah walhudaahanuuna waa qur-aanka waxoo dhaniye min bacdi maa bayanaahu intaan cadayna kadib linaasi dadka u cadaynay fi lkitaabi kitaabka ugu cadaynay ulaaika kuwa yalcanuhum ullah allah baa lacnadii oo raxmadda ka dheerayn wayalcanuhum laacinuuna cid kastoo waxa lacnadaana way lacnadi cidda aan alla ahayn lacnadeedu way habaari lacnadii kugu dhacday bay dhihi alla se toos buuba u lacnado inkaarta وأصلحوا عمل كود وناجيي وبينوا عديي وحي لسؤالي قرينيين عديي فأولئك كوا أطوبوا وكتبوا أقبلوا ألا ليهي عليهم دشوضة وأنا أنقل التواب كتوبة أقبلانهي الرحيم النحريستا دنبي أوردان مركي لغا توبة كانوا الله بكو أقبلي marka debiga tawbakeyn kiisa waxa shardiya wixii aad xumaysay inaad hagaajiso wixii aad xumaysay ee dambigu ka raacay waa inaad hagaajiso bilmtl cilmigii uu kani qariyey waa inuu caddeeyo hadduuna cilmigii cadaynin toobakeenkiisu macno ma leh waa kay culimmadu ay yidhaahdeen ee toobakeenku hadduu xaq alla yahay inaad ka fuqdo qooma mootana dib dambena aada ugu noqonayn hadduu xaq alla yahay haddii uu yahay aq xaq bani aadamna saddexdaa waxaa lagu dari inaad xaqii iska celisood iska guddo ama ruuxii aad ka xalaalaysato haddaadan markaa fursadu hayna waay marka waa sidaasoo qofku markuu toobo keenayo dembigu ka toobo keenayo waa inuu islaaxiyo camalkiisii wanaajiyo oon lagu arag bilmatal mursadka oo kale waa inuuna dib dambe munaafiqiinta ugu tegin gaalka oo kale dib dambe waa inuuna kaniisadda u tegin waa islaaxa wabayanuuna waxa weeye dembiga laftiisii waxa udidaad samaynaysaa qarintii uu qariyey buu caddaynaya ila aladiina kuwa mooye taabuu toobo keenay wa aslixuu wanaajiye camalkooda iyo dhaqankooda wabayanuu caddeeyey wixii ay qariyeen fa ulaaika kuwaasi atuubu waan ka tooba aqbal calayhim dushooda waana aniguna atawaabu ka tawbada aqbalaanah alraxiimu oo naxariista allah subxaanahu wa tacaala raxmaddiisa lagama quusto dembi kasta haddaad gasho waxaa shardigu inaad dembiga ka foqdo in aladiina kuwa kafaruu gaaloobay wamaatuu dhintay wahum iyaguna kufaarun gaalo ay yihiin oo gaalnimo ku dhintay ulaaika kuwa calayhim dushooda waxaa ah lacnatullaahi alla lacnadiisa raxmad ka dheerayntiisii iyo walmalaaikati malaaigta lacnadeedii iyo wanaasi dadka lacnadiisa ajmaciina dhammaantood kuwaa dadku inay lacnadaan way u furan tahay malaaigtuna wayba lacnadi allah baa raxmadda ka dheeray marka dadku lacnadi marka laleeyahay way u furan tahay inay lacnadaan oo hadday lacdanaan lacnadaas way u furan tahay ilan dad gaara in la lacnado lama rabo qof haddii la ogaado inuu gaalnimo ku dhintay m xataa hadduu gaalnimo ku dhintay waxba soo hadal qaadkiisa de isagii ma maqlaya sooma aha waxba isku daalin hadduuna daaci ahayn hadduuna bidci ahayn daaci ah, hadduuna ahayn waxba ha ka sheegin mar hore laakiin bidci daaci ah hadduu yahay lagu been abuuran maayo waxaasi waxaasuu samayn jiray baa laleeyahay ila aladiina kuwa mooye ina aladiina kuwa kafaruu gaalaba wamaatuu dhintay wahum iyaguna kufaarun gaalo ay yihiin ulaaika kuwaa dushooda calayhim ulaaika kuwa alayhim dushooda lacnat ullah alla raxmad ka dheerayntiisii walmalaaikati malaaigta ramad lacnadeedii oo habaar ah yowanaasi dadka ajmaciina dhammaantood khaalidiin way ku waari fiihaa lacnada way ku faari marka lacnadu ma wax la galaa lacnadaasu naarta ay u sababowday bay ku waari way lacnadii way ku waari soo ma aha sababkii lacnadu ay naarta ku galeen baa lacnada ahaa way ku lacnaday ku waari yani naar bay ku dhex ila naarta lafteeda lacnada ka mid ahay laa yukafafu laga fududayn maayo canhu xaggooda alcadaabu cadaabka laga fududayn maayo mar keliya laga fududayn maayo walaa he walaa hum yundaruuna loona yarkaadin mahayo laga dibdhigi mahayo horaa lagaga toori way nin baa la sheegay cadaabka laga fududeeyeyo abu aalib binu cabdimualib nabiga adeerkii waa kii nabiga soo koriyey nabiga isagoo laba bilood uurka ku jiro aabihii madiine ku dhintay cabdullahi cabdilmualib oo cabdilmualibka abtigii buu la joogay hooyadii aamina afar sano markuu jiray yay ka dhimatay awowgii cabdilmualib bahayo labiiyo toban sano markuu jiray yuu dhintay abu aalib baa gacanta ku qabtay abu aalibna wuu ogaa inuu inuu nabiyullaahi maxamed xaq yahay wuu ogaay waa ka yidhi markii yaa cammi qul kelimatan uxaaju bihaa cinda allah kelimo aan alle agtiisa kuugu dooda dheh buu yidhi laa ilaha illa allahu dheh buu yidhi abu jahl iyo rag baa ag fadhiyo war madiintii aabbahaa baad ka tegi baynahin marka abu daalib wuxu uhi war anu waan garan inuu xaq yahay laakiin quraashay dhihi mayso fulaynima waxaan ka yeersiisay ninkii saa ahaa cali binu abi daalib baa u yimid nabiga adeerkaagii xumaa waxba miyaad u tari buuri haa buuri wuxuu geli buuri raaxraaxan min annaar dhalaleebka ma taqaan biyaha yare inta yar ku jira marka la wada dhumbin mahaye calaacaluuka maskaasi maskaxdiisu kari waa axadka ugu cadaab yar gaalada axadka ugu cadaab yar marka laa yukhafafu canhum laga fududayn maayo alcadaabu cadaabka walaahum yuldaruuna loona yarkaadin mahaye horaa lagaga xarayn wa ilaahukum ilaahiinu dadkiiow ilaahun ilaah waaxidun oo kelida a ah weye laa ilaaha ilaah ma jiro ilaa huwa isaga mooye araxmaanu naxariista alraxiimu lafdigaa ilah haddaynu fasiro ilaah waa macbuud yani markii luqada la yidhaha ilaah waa maluub kii la caabudaye wy kii la caabudaye wey marka keligii caabud ha afarayta man itakada ilaahu hawaahu wax kastood cibaado ku khaasays walow lafdiga ilaahba yaadan isticmaalin lafdiga ilaahba yaada wax kastood cibaado alla leeyahay aad ku khaas yeesho waa ilaahagii wey masalada ilaah waa kii la caabuday markaanu leenahay tawxiid arububiya waluluhiya tawxiidkaoo tiro batay maaha sida dadka qaarkood in ahayn allah baa xagga rabbinimada rabbinimada waa sifatu ficilka razaaq muxyii mumiit ilaahnimaduna waa xagga cibaadada marka caadka cibaadadana waa laga keli yeelay xagga sifadiisan ugaar ka ahna waa laga keli yeelay wey marka ilaah waa maaluuh kii la caabudayo wey marka kaa keliya caabud oo cibaado alla leeyahay shay kale ha siinin inamaa ilaahukum ilaahinu ilaahun ilaah way waaxidun oo keliya laa ilaaha ilaa xaq lagu caabudaa ma jiro ilaa huwa isaga mooye arraxmaanu oo raxmad badan raxmad guud alraxiimu muminiinta u naxariista ina fii khalqi samaawaat samada abuurkeeda waxaa ku sugan iyo walarda ardada iyo wakhtilaafi leyli wanahaari habeenkiiyo maalinta iskhilaafsanaantooda oo marba mid imanayo marba mid imanayo oo cadiinka iyo madowga isu khilaafsan yihiin oo midkood marka dheer yahay oo iyo walfulki dooniyihii waa jamc allatii doontii mufradba ka dhigo tajrii soconaysa fi lbaxri badda dhexdeeda bimaa shay la socon yanfacu naasa dadka anfacda waa ganacsi oo xaggay ka iman xaggay ka iman haddaan baddu jirin dee baabuurna berigaa lama haysa allah badda wuxuu sameeyey in gaadiidku dhex maro xaggii xagga loo kala safro iyo maa shay anzala allaahu uu dejiyey min samaai samada ka soo dejiyey oo min maain biyo ah oo faxyaa uu ku nooleeyey bihi biyaha alarda oo nabaad lagaga soo saaray oo barwaaqo noqotay bacda mowtaha intay dhimatay abaarowday kadib oo basa ku faafi ku firdhiyey fii ardada dhexdeeda min kulli aayatin min kulli daabatin daabad oo dhan geelii loodii adhigii dameerihii daayeerkii wax kasta ku firdhiyey wa tasriifi riyaaxi dabaysha gadgadoonkeeda ay januub iyo xaggan u kala gadoomay dabuur iyo saba iyo wasaxaabi la socodsiiyey bayna asamaai waalardi ardadii samada dhexdooda la aayaatin adilo waaweyn weeye liqowmin qowm yacqiluuna wax fahmay nabiyullaahi maxamed bay u yimaadeenoo waryahude bal sidii nabiyullahi muuse dee isnana mucjizad loo siiyey beleedna mucjizaad keen bay yidhaahdeen ilaa iyo hadda lama arag intan gaalka sayiimay intan aniga abuuray wax yidhaha ilaa hadda lama hayo fircoonkii ugu weynaa ilaaha ahaa taxtii masar buur masar baan xukumaa buur masr baan anigu xukumaa bui mar waa ka yidhi ilaah muusaan bal soo soo eegiyo adalcilaa ilaah muusaan mar waa ka yidhi axad sheegtay ma jiro inuu waxan abuuray marnaba marka haddaad aayad doonaysa waatan idin hortaalla wey samadan waxaa weeye cajiibka ah oo qarada yaroo khafiifka ah daruur xidigaha iyo dayaxa iyo shamsiga iyo cajiib ishaadaa yar ee biyaha ah markaad saa u dhowrto masaafo aadan qalbigaa keeni karin baad ku arki ardada iyo samada waxaa la inoogu misaaliyey qofku hadduu fadhiyo hadduu taag hadduu jifo labada aan ka libnayn weligii weligiiba indhaha ku haynayn intan oo dhan baa ku tusinaysa inuu khaaliq yahay oo waaxid yahay oon ilaah kale la joogo haddii ilaah kale la joogo low kaana fiihima alihatun ila allahu lafasadata way isqabsan lahayn midba midka kale yuu ku qabsan lahaa allah subxaana wa tacaala ina fii khalqi samaawaati samada abuurkeeda waalardi ardada abuurkeeda waxaa ku sugan samadan ballaadhan ee xidigaha iyo wax walba leh ardada abuurkeeda waxaa ku sugan ballaadhan ee raxmadda ahe eh lagu noolaan karo iyo wakhtilaafi leyli wanahaari maalintii habeenka iskhilaafsanaantooda mugdiga iyo waxay isku khilaafsan yihiin cadeenka midba mar buu iman way iskhilaafsan yihiin dheerarka iyo gaabnida isku khilaafsan yihiin yowalfulki doontii alladii doontii tajri soconaysa filbaxri badda dhexdeeda bimaa yanfacu nnaasa wax dadka waxu tara hadda doonta waad la yaabin waxaa saaran toban kun oo tan baa saaran yaa saaran badda markay soo dhex socoto aayarba iska dulmishaaxi shabkeedaaska biyaha ku kala leexan saa weligaa ku degi mayso haddaad hadda hal garaam aad biyaha ku ridana salku u teg biqudrat illaahi tacaala waa waxaa la inoogu talagalay doonta noocaasa soomaaliya laga rari doonyo lo iyo adi iyo geel iyo subag bay wadaan sacuudiga iyo imaaraadkaiya waxaa laga soo rari khudaar iyo eh, waxa weeye badeeca badan baa laga soo raray waa lagu taajiri sida doontaas wax loo dhigaa jira iyo wamaa kii anzala allaahu alla uu dejiyey min asamaai samada ka dejiyey oo min maain biyo ah oo faaxyaa uu ku nooleeyey bihi biyaha alarda dhulka bacda moytaa intay dhimatay abaarowday wuu nooleeyey wax waliba way ka soo baxeenoo way barawaaqooni wabasa ku firdhiyey fiiha ardooda dhexdeeda min kulli eh, daabatin daabad oo dhan wax kasta oo lugaha ku socda daabad wixii lagu ku socdaa la yidhaahda watasri fi riyaaxi dabaysha gadgadoonkeeda januub iyo shimaal waqooyi iyo galbeed bari iyo ay ka iman iyo wasaxaabi daruurihii almusakhari la socodsiiyey bayna samaai samada xaggeeda walardi bayna samaai walardi samadii ardooda dhexdooda waad arki adigoo iyadoo socotaad arki dabayshuna waa shaandhada shaandhada roobka weeye ee daruurtu haddaan daruuri jirin roobku mar keliyu de meel ku butaaci lahaa meel keliyu markuu daruurta ku dhacay kala firdho tixtix buu noqonayaayo wuu kala firdhaya ilaah qudradiisa allah wuxuu leeyahay intaasoo dhan la aayaatin adillo waaweyn baa kusoo liqoom yacqiluuna qofkii wax garanaya wa min annaasi dadka waxaa ka mid a man dad baa ka mid yatakhidu samaysan min duuni illaahi alla keyrka andaadan wax u dhigma kuwaasoo yuxibuunahum ay jecel yihiin ka xubillaahi ilahay xubbigiisa oo kale laba tafsiir baa ku jirta oo ka xubillaahi siday kuwan mushrikiintii alle u jecel yihiin iyay sanamkana u jecel yihiin oo xubilahda waxa wey mafcuulkii baa loo idaafayey kuwana labada xubiba laho siday sanamka u jecel yihin bay allana u jecel yihiin muminiintaa kasii daran oo alle keliyay jecel yihiin qolana waxay ku tafsiirin karaan yuxibuna ka xubillaahi ilaahay siday muminiintu u jecel yihiin marka sidaa hoose aad mooda hore aad mooda inay roon tahay ila gaalada lafteedu alla way jecel yihiin allah wuxuu yidhi wamin annaasi dadka waxaa ka mida man baa ka mida yartakidu samaysan min duuni illaahi alla sukadii andaadan wax alla u dhigmoonid ah yuxibuunahum ay u jecel yihiin andaada ka xubillaahi say alle u jecel yihiin waa isagu mid waladiina kuwa aamanuu muminoobay baa ashaddu ka daran xubban xagga jacaylka lilaahi alla ay jecel yihiin iyagu dee sanamkii waxaana isla alle iyo waxay isla jecel yihiin sanamkanaan waxba u taraynin laakiin muminiintu allah keliyay jecel yihiin xubbigu waa cibaad xub cibaad laakiin waxaa la diidan yahay masale yar cajiibo inaan iska daynaaba roone xubbigii tawxiidka layskuma dar xubigii tawxiidka yani bilmatal culimada iyo awliyada iyo waan waan jecelahay waan barya haddaad tidha tawxiidkii xubbiga kale ilaali ee xubbigana sidiisa u ogow inuu waajib yahay tawxiidkana sidiisa ogow waladiina kuwa aamanuu muminoobay yaa ashaddu daran xuban xagga jacaylka lilahi alla ay jecel yihiin waxaa weeye xubbigu waa cibaado wey xubbigu waa cibaado wey qul in kuntum tuxibuuna allah faatabicuuna yuxbibkum allah hadduu alla ku jeclaado waa khayr wey nidkuna waxaa weeye nin baa saxaabigaa nabiga u yimid ya rasuul allahi akisnaa bu atajcalunii lilahi nindan bu war ma ilahay baa barbar dhigi bu alqawsu allah kaa keliya unbaa awsa buui anu wax uma tari karo alawsu allah alawsu allah wa ay tahay walow yaro ladiina kuwii hadday arki lahaayeen marna waa ka yidhi allahuma laa tajcal qabrii sanaman yucbad ila qabriga sanam la caabud haka yeelin waxaa weeye dee qabriga nabiga waa lasoo siyaaran markii madiine la tago waa lasoo siyaaran oo waa la arki waxaa weeye laakiin meel lagu diiqo oo xoole lagu gowrgowraco meeshaas ma aha qabriga nabiga markaad rawdada ka baxdo masjidkan rawdada halkaasoo kale qabrigu nabigu wey bidixdu kaa qaban markaad baqiic kusii socoto dhalinyaraa meesha taagano meesha haystaagin bay kudhi wanaga tag baan ima caabudayna waan arko meel yar laga dhowraa jirto qubuurtaga arag meesha ha tegin bu kudhi meesha ha tegin baqiic ee markaad tagto saddex qabri baa calaamaysan qabrigii cuhmaan binu cafaan iyo qabrigii muscab binu cumayr daacigii u horreeyey madiine tegey iyo qabri layidhi waa xalimatu sacdiyadii nebiga nuujisay saasuu nin dhalinyaraha igu sheegay kuwaa dhalinyar reer bariga aada u tagan baakistaniyiinta iyo dadka noocaasa ah, yaa qubuurta ku wada duldhaca markaasay kuleeyihin soco soco soco haysiltaagin way kala garanayaan dadka inaga soomaalidu markaan xagga tagno carabta unbaa lamidna waa run dharxidhadka iyo dhig walba dhinac carabta unbaan inagu xignaa marka allah wuxuu leeyahay walow yadho ladiina kuwii hadday arkaan dalamuu dulmi sameeyey id wakti yadhowna alcadaaba cadaabka ay arkaan ana alquwata quwadu lilaahi laynu sugnaatay jamiican dhammaan wa ana allaha lana shadiidulciqaabi uu yahay lamaa facaluu daalika wy jawaabkii baa kaa go-an walow yaraa hadday arkaan aladiina kuwii dalamuu dulmi sameeyey id wakti yadhowna ay arkaan alcadaaba cadaabka ana alquwata yaraadaa hore baa ana alquwata ah walow yaro ladiina kuwii hadday og yihiin aladiina kuwii dalamuu dulmi sameeyey id wakti yarowna alcadaaba cadaabkaay arkaan ana alquwata awoodu lilaahi allayna sugnaatay hadday og yihiin jamiican dhammaan wa ana allaha allana shadiidulciqaabi ciqaabkiisu tee ay daran tahay lama facaluu daalik mayna sidaa sameeye id wakti weeye waktigaasi waktiga cadaabka la arko tabaraa ay iska bari yeeli aladiina kuwii utubicuu la raacay min aladiina kuwii ay iska bari yeeli itabacuu raacay waraawul cadaaba cadaabkana ay arkaan wataqadacad ay la godo bihim yaga alasbaabu xadhig kastoo ay qabsan lahaayeen ay la godo asbaabtii wax alla waxsabo ay qabsanayaa ma jiro markii qiyaamaha la tago kuwaasa kuwa kuwa la lumiyey waxay dhihi kuwaasaa na lumiyey kuwaasaanu caabudi jiroo na lumiyey kuwa kale warba uma haynay dhihi maa nacbuduhum kuwa kale warba uma haynay dhihi maba oginba inayna caabudayn in kale war annaga hana sheeganina waa idinka beri baan nahay waa marka qiyaamaha la tago marka macnaha waxa weeye dalaal ha ku raacin nin qiyaamaha halkaasaad isla tegaysaan weligaa qof dalaal ha ku raacin weligaa qof dalaal iska ilaali haddaad qof dalaal ku raacdo qiyaamaha wuu iska kaabaryeeli anu kumaba ogeyn buu ku dhihi weyn id wti weeye waktigaa cadaabka ay arkayaani tabaraha iska bariyeeli aladiina kuwii tubcuula raacay min aladiina kuwii itabacuu raacay war anagumaba aanaan ogeyn war raawil cadaaba cadaabkana ay arkaan wataqadaca inay la godo bihim alasbaabu xadhigsi kasta uu la go-o sabab kastoy qabsadaan sababka dee wax dad hawsoo gurmada heli maayaan alle raxmadiisiina heli maayaan waqaala ladiina kuwii waxay dhihiin ittabacuu raacay markii la iska bariyeelay ee iyagu daba socday daba socodka ahaa low ana lanaa hadduu noo sugnaan aanu iska ka beri noqono minhu xaggooda kamaa tabara'uu mina siday nooga beri noqdeen lowdan waa tamani jawaab male allah haddaanu noqon lahayn siday hadda nooga isberi yeeleen adduunkana noo lumiyeen annaguna aan unic ilaah isaga beri yeelan dib dambe umaanaan raacnayn bay leeyihin waa luu kala tegitaa qaala aladiina kafaru itabacuu wax raacay oo la lumiyey waxay idhaahdeen low ana lanaa hadduu noo sugnaaday karatan noqosho oo fanatabaraa iska beri yeelo minhum kuwa xaggooda kama tabaraw mina allah ilahay saasaa ficnaan lahay kadaalika sidaas u cadaabka u arkayaano kala beri noqonayaan yujriihim allaahu alla u tusi acmaalahum camalkoodii xasanaatin qoomama caleyhim dushooda ay qoomamo tahay camalkoodii ay kuwa lumiyey ay raaceen way ka qoomamoodeen ilaahu yaa dib noo celiyey leeyihiin anu anaguna ka beri noqonay camalkoodii ay raaceen ee dalaalka ahaa yaa qoomamo ku noqday oo camalkaa maxaan u samayna wey kadaalika sidaa yujriihum ullahu alla u tusin ehlu naarka acmaalahum camalkoodii ay qolada kale ku raacayeen xasanaatin qoomamo caleyhim dushooda ku ah wamaa hum mana aha bikhaarijiina kuwa ka baxaya mina naari naarta kama baxayo yaa ayuha nnaas yaa ayuha nnaasu dadkiiow kuluu cuna mimaa kii xaggii fil ardi ardada ku sugan xalaalan isagoo xalaala dayiban oo wanaagsan walaa tattabicuu khuduwaati shaydaan shaydaanka wadooyinkiisa xalaal waxaa looga jeedaa waa inuu shay xalaalhon booli ahayn uu yahay dayibna waxaa looga jeedaa shay qashinahoo dee uraya ama qurunahoo laga yaqiirsado waa inuun ahayn dayib nadiifa waa inuu yahay oo jasadka aan waxba yeelaynin oon wasaq ahayn waa inuu yahay yaa ayuhanaasu dadkiio kuluu cuna mimaa kii xaggiisa fil ardi ku sugan xalaalan isagoo xalaala oon xaaraam ahayn dayiban oo nadiifa walaa tatabicuu ha raacina khuduwaati shayaan shaydaanka wadooyinkiisa shaydaanka wadooyinkiisa waxaa ka mid ah xalaasha inaan la cunin in neefkii xalaasha ahaa la xaaraameeyo baktiga in la cuno ka la soo dhaca la cuno wasakdi iyo sakijaanka la cuno shaydaanku waxaasuu ka hela soo maa inahu shaydaanku lakum idinka wuxuu u yahay caduwin cadow mubinoo noocad alle hortiisu ka dhaartay inuu luminayo alle hortiisu ka dhaartay laxtarikana duriyatahu hortiisu ka dhaartay inaan hogaansan markaasuu allana wuxuu ku yidhi adiga wuxuu ku raac bay gelayeen inamaa yaamurukum shaydaanku wuxuu amri cadownimadiisa darteen bisuui xumaan iyo walfaxshaay faxsha suudu waa xumaan alfaxshaayna waa xumaanta xadda ka baxday sida zinadoo kale waxaasoo kale yaa faxsha la yidhaha yaamurukum idin amri bisuui xumaan iyo walfaxshaay foolxumo fara badan waxa weeye dembiga foosha xun waan taquuluu inaad tidhaahdaan buu idin amri cala allaahi alle mala taclamuun waxaydan ogeyn waa bidcada tano qofka bidcagiihi waxaan diin ahayn buu diin ka dhigi ila waxaan markuu diin ka dhigo allah baa yidhi bay ka dhigan tahay waa bidciga kale leeyahay allah ku been abuuranina shaydaankaa bidcada yuu ka helaa isagu bidcada sidiisaba ruuxa shay bidce ku soo ridi bidcadaasu u qurxin sidaasuu ka hogaamo waxaa la yidhi shaydaanka shaydaanka aadaankiisu waa muusikada iyo iyo waxa la tumo Eh, may quraankii eh, eh, adaankiisu waa muusigadii wax la tumo qur'aankiisuna waa dadkan waxaanuu ku lumaynayo dadka ku dul aqriyayo masaajidkiisuna waa xamaamka iyo meelaha fadhi kudirirkaa wey shaydaanku waa khatar wey iska ilaali shaydaan wallahu subxaana wa tacala